بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي cashirkeen caaw intayna bilaabin waxaan ka horraysiin doonaa mas'alo la weydiiyey oo ku saabsan khiyaaru majliska marka alaab online lagu iibsanayo ama lagu iibsanayo maalan telefonka whatsappka oo kale maalan khiyaar majliskii goormuu go-ayaa ama telefonka markii telefon lagu wada hadlayo khiyaar majliskii goormuu go-ayaa masaladaas waa masale naazile ah oo culummadeenna hore ka hadlin maxaa yeelay wasaaishan lagu xidhiidho ee masaa'il itiصaal xadiiثa ah yani waqtigoodii maysan jirin marka kutubtii fuqahadii hore kuma qoran masalada laakiin waxaa ka hadashay majaamic alfiqhiya ayaa masaladan ka hadashay waxayna qarreen culimmadaasi in khiyaaru majlisku uu go marka haddii telefon uu yahay waxaa lagu xidhiiraya ama aaladda lagu xidhiirhayo mukaalamadii ama wada hadalkii uu go ee telefonkii la jaro ayuu khiyaar majliska go-aya maalan qofkaad alaabka iibsanaysaa dabeetana taleefon baad ku wada hadlayseen khiyaar majlisku wuxuu go-ayaa markii taleefonka aad kala dhigtaan ee taleefonkii aad goyso ama asagu gooyo markaasuu khiyaar majliska go-aya haddaad telefonka dib ugu celiso dhadni oo waan ka baxay caqdigi ma soconayo waayahay haddii aaladda lagu wada xidhaya qoraal tahayna sida maalan whatsappkii ama aalaaf yani wasaaisha kala duwan ee lagu wada xidhiidho markii qoraalka u dhammaado ee dee qoraalkii lagu kala baxo ayuu markaa khiyamadiisi go-ayaa haddii online uu yahayna markii bagekii aad ka baxda ee dee aad okay garayso eed alaabta aad basho khiyamadiisi marka wuu go-ay marka sidaasaa loola socon doonaa insha allahu tacala masalada masale loo bahan yahay runtii xaal waaqicayna aad bay uga jirtaa oo dadka ganacsatada qaar badan alaabta waxay ku kala iibsadaan online-kaas iyo wasaaishan casriga sida teleefonkii iyo waxyaabaha la midka ah. wuxuu yihi faslun fasalkan wuxuu ka hadlayaa khiyaari naqiisa ah. noocii saddexaad ee anwaacda khiyaar ka mida ah waa khiyaaru naqiisa ama khiyaaru lcayb khiyaarka loo yaqaano waxaana weeyaan khiyaarkaasi almucallaqu bifawaati maqsuudin madnuun midka lagu xidhay tegidda uu tegey shay loo qasdayo oo la malaynayo yani markii la waayo shay maqsuud ah oo la filay oo manihiis uu ka dhashay min qada'in curfiyin aw iltizaamin sharطiyin aw taqhriirin ficliyin saddex mid ahaan muu ka dhashaa qada'in curfiyin yani curfigii ayuu ka dhalanayaa oo macnaha curfigaa xukumay shaygan alasl shayga la iibinaya inuu yahay shay saliimka ah ceegti siday noo imaan doonta insha allahu tacala amaba iltizaamun sharطiyin waa hardi la laasimsaday marka hardigaa marka la waayo ayuu marka khiyaarka imaanaya ama takyiirun ficliyun qofkii baa lagu dagay ficliyan ba wax loogu dagay kaana fasalka u dambeeya ayuu mualif kaga hadli doonaa marka saddexdana mualifku uu sheegi doonaa marka mualif wuxuu ku bilaabay arrinka koobaad oo ah wixii maqsuudkiisii laga malaynayo ka dhashay curfiga kaasina waxaa weeyaan assalaamatu min alcayb shaygan inuu caybtii ka nabadgalay marka alasl waxaa asal u ah shaygii inuu shayga la iibinayo inuu ceyb ka nabadgashan yahay oo ceeb ka nabad qabo haddii marka ceeb laga helo dee marka in la celiyo ayaa sugnaanaysa buyuucdana waxay ku dhisan tahay ammaano qofka baayaca waxaa loo baahan yahay shaygan uu iibinayo inuu markaa haddii ceeb ay ku jirto inuu caddeeyo nabig wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam almutabaayacaani biاlkhiyaar fain sadqa wabayana burika lahuma fii baycihima wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima labada qof ee wax kala iibsanaysa khiyaar bay ku sugan yihin waa khiyaar majliskii fain sadaqa hadday run sheegaan oo macnaha shaygana iibinayan ka run sheegaan wa bayana ceebtiisana ay caddeeyaan iyo xaqiiqadiisa buurika lahuma fii beycihima beycooda waa loo barakayn wain katama haddii ceebtiisa ay qariyaan wakadaba ay been sheegaanna muxiqat barakatu beycihima beycooda barakadiisii ayaa meesha ka baxaysa oo la baabi'inaya marka waxyaaba beec lagu barakeeyo ayay ka mid tahay in ceebtiisa la cadeeyo haday ceeb u leehay nabiga calayhi isalaatu wasalaam soo maray suuqa dabeetana wuxuu arkay nin raashin iibinaya markaasuu nabiga calayhi salaam raashinkii gacanta geliyey markaasuu xagga hoose qoyaan ka dareenay dabeetana nabiga alay slam qoyaankii ayuu markaa raashinka qoyanaadu gacanta ku soo qaado wuxuu ihi maa haada yaa saaxiba aطacaam waa maxay buu ihi raashinka qoyanaad iibinayso markaasa wuxuu ihi asaabatu samaau yaa rasuul allah roob baa ku da-ay buu i rasuulka allow markaasaa nabig wuxu alay sl slam afalaa jacaltahu fowqa acaam kay yaraahu nnaas xagga sare maad soo marisid buu yidhi siay dadku u arkaan man hasha falaysa mina qofkii dadka khiyaameeya naga mid ma ah buu ihi sunnadaanada iyo dariiqadaanada kuma taago wuxuu yihi lilmushtari qofkii iibsanayey waxaa u sugnaaday alkhiyaaru khiyaar biduhuuri caybin ceeb soo muuqashadeed ceebtaasoo qadiimin horeysay wadalika ka khisaa'i raqiiqin sida addoon dhufaanaantii weeye inuu dhufaanan yahay wa zinaahu zinadiisii weeye wa sariqatii tuugnimadiisii weeye wa ibaaqihi addoonkii baxsashadiisii weeye uu baxsanayay ama dhuumashadiisii wa bawlihi kaadiisii ku kaajeeyey fi lfiraashi gogashii wa bakarihi af urkiisii weeye wa sunaanihi iyo jidh urkiisii jidhkiisii inuu urayo wa jimaaxi daabati iyo daabadii in ay markaa madax adag tahay wa cabdihaa inay qaniinayso qofkii fuulaya wa kulli maa yanqusu alcayn iyo wax kastaoo cayntii naaqusinaya aw alqiimata ama qiimihii naaqusinaya naqsan nusqaan nusqaantaasoo yafuutu bihi uu ku tegayo qaradun saxiix ujeed hagaagsan idaa halaba waa haddii uu ku bato fii jinsi lmabiici wixii la iibinaya noociisa cadamuhu ceebtaas la-aanteed ay ku badan wuxuu i mualifku qofka mushtariga ah wuxuu xaq u leeyahay ee alaab iibsaday in uu khiyaar uu yeesho haddii ceeb qadiim ay soo baxdo khiyaarkani waa khiyaarulceybka isaan soo tilmaannay haddii shaygii mabiica ahaa ceeb uu ku arko qofkii mushtariga ahaa ceebtaasu haddana ahaa ceeb qadiim ah kaasi waa shardi ceebtu inay ceeb qadiim ay marka lagu leeyahay waa ceeb qadiim ah waxaa looga jeedaa ceeb yani shaygan mabiica ku sugnayd marka la iibinayo caqdi uu dhacayo amaba ceeb timid bacd alcaqd caqdiga kadib laakiin intaan la gudoomin shayga mabiicaha ku timid labadaa xaaladoodba ceebtii ka horraysay intaan la gudoomin shaygii oo shayga ku sugnayd waa lagu celinaya haddaba khiyaarkani macnihiisu waxa weeye qofkii mushtariga ah inuu laba kala dooranayo inuu shaygii ceebta uu ku arkay inuu celiyo oo lacagtiisa uu soo coshado iyo inuu socodsiiyo oo markaa raalli ku noqdo shaygaa maciibka ah waaya caqdigii inuu fasakho oo uu lacagtii soo coshado iyo inuu caqdigii socodsiiyo labadaas u kala dooran doonaa waayahay maxaa yeelay ceebtu haddii ay caqdiga la xidhiidho oo markii caqdigu dhacayay baa sheegana naciib u ahaa culimmada arrinka waa isku waafaqsan yihin bilijmaac in ceebtii lagu ceynayo haddii ceebtu ka horraysay qabla alqabd laakiin caqdiga ka dambaysay guddoonkana ay ka horraysay markaasna waa lagu celinayaa maxaa yeelay lianna almabiica qabla alqabdi min damaan albaayac shayga la iibiyey intaan la guddoomin ka hor wuxuu ku jiraa damaanadda baayaca markaa wixii ka dhashaa ee ceeb ah intaan la guddoomin asagaan lagu celinayaa waaya haddaba tusaaleyaalbu mualifku inoo sheegay kala duwan cuyuubtii lagu celinayay shayga mabiica wuxuu idhi sida addoon dhufaanan oo markaa uu ogaaday markuu iibsaday kadib hadduu addoonkii u ahaado addoon dhufaanan wuu celin karaa maxaa yeelay khisaal waa ceeb ku sugan faxligii qoodhi addoonka iyo xayawaanka waa ismi hadii maalan uu yahay tiiq dhufaanan ama orgi dhufaanan ama dibi dhufaanan ama addoon dhufaanan waa iswada mid lakiin mualifku wuxuu ka cabiray un addoonkii kuwa kalena waa un la mid marka labka haddii la dhufaano sidiisaba nusqaan baa ku imaanaysa nusqaantaas cayntiisii ayaa nusqaantay qiimihiisana way nusqaamaysa maxaa yeele dee wax ma ribin karo wax ma ribin karo waaya sidoo kale addoonkii hadduu zaani yahay uu ogaaday addoon zaani uu yahay oo horay zina u dhacay waxa weeye wuu ku celi karaa sababto ah waxaa laga yaaba inuu xumaantaas uu caado ka dhigto dabeetana uu dumarkii fasahaadiyo oo kharibo hadduu tuug yahayna waa sidoo kale oo guryihii u dhacay ayadna waa lagu celinayaa hadduu baxsanayo addoon baxsan uu yahay jeer dhuumasho badan siirkiis ka dhuumanaya ayadna waa la celinaya wahaakada haddii uu firaash ku kaajayo yani isla markaana xilligii dee kaadida ilmuhu kaadi jiray uu soo dhaafo toddoba jiri waxa kasii wan haduu yahay de xilligaas kale loo dulqaadan maayo kaadadiisaas lakiin hadduu ilmo yaryahay addoonkii waa laba jir iyo saddex jir iyo markaasoo kale waxaa weeye waa loo dulqaadan karaa sababtoo ah ilmaha yarka ah hadiya jeer uu isu kaajaa markii uu seexdo laakiin hadduu nin weyn yahay ama ilmo weynuu yahay markaa de waa ceeb af urkiisa bakarku waxa weya inuu afkiisu uu urayo urka waxay dhaheen culummadu waa ur ka imaanaya nacidada caloosha ka imaanaya maaha afka yani eh, huurada ku taalla oo kale urkaas ka imaanaya ma aha maxaa yale kaas waxaa lagu zuulin karaa caday ama macjuunkan dee lagu cadaydo laakiin waa ur ka dhalanaya nacidada oo afkiisibaa uraya taas waa ceeb lagu celinayo addoonka jirkiisa hadduu uraya kilkilihiisu sunaan waxa wey kilkila qarmuun weyaan kilkilihiisibaa uraya maaha yani urka ka dhalanaya dhididka ma ah waa ur dabiici oo jirkiisa ka dhalanaya wey marka urkaas aan caadiga ahayn waa lagu celinaya addoonkii wahaakada haddii uu yahay taariku salaad hadduu yahay beenaale hadduu yahay namaam hadduu saaxir yahay hadduu khamaar ka ciyaaro waxyaabahaasoo dhan waa cuyuub lagu celinayo addoonka innaga addoommaba isticmaalle xagga xayawaanaadka waxaa ka mid a ah cuyuubta daabada inay tahay daabo dad cun ah ama madax adag jimaax waxa weya daabadii tahay daabo yani madax adag oo qofkii haddii uu fuulo aan u soconayn oo ama qofkii diidaysa inuu fuulo wa caddiha inay dad cuntahay dadkii qaninayso ama ay dadkii haraatirayso ay dhib badanta oon loo taagelayn marka waxaaso dhan waa cuyuub amtile uu naga siiyey mualifku waayahay waxaa marka mualifka na siiye daabit uu ku ururinayo amiladaas iyo eyrkood yani daabi ceebtii lagu celinayay mabiica wuxuu hi wakulli maa yanqus اlcayn iyo wax kastoo cayntii nusqaaminaya aw اlqiimata ama qiimii nusqaaminaya naqsan yafuutu bihi aradu صaxiix nusqaan ujeed hagaagsan oo meesha kaga jinsiga mabiica ama nooca mabiica ayna ku badnayn ceebtaasi marka quyuudda meesha ku jirta wuxuu ku yihi maa yanqus اlcayn wax kastoo caynka siiratan oo kale addoonkii wuxuu ku arkay inuu ila yahay ama daabadii lug la-dahay ama maalan daabadii ay dhaawacan tahay waa wax yani cayntii nusqaaminaya aw ilqiimata ama qiimihii waxaa nusqaaminaya maalan neefkii waxaa soo baxday inuu xanuunsan yahay gaarigii waxaa soo baxay gaarigan inuu e, jiinkiisigu khariban yahay maalan wahaakada yani qiimihii ayuu markaa nusqaaminaya naqsan yafuutu bihi qaradun saxiix markuu leeyahayna wuxuu ka saaray meesha haddii nusqaantii qarad saxiixa meesha ayna ka saareen matala waa nuqsaan yaroo khafiifa ah. maalan yani wuxuu ku arkay maalan daabadii in bawdadeeda wax yar oo cag yar uu ka maqan laga gooyay ama xariiqin yaad meel yare dee laga duleeliyay ama wax yaro de waxba aan u dhimaynin daabadii jirk hilibkeedin wax u dhimaynin qiimaheedin wax u dhimaynin ama gaarigiibuu ku arkay taayarkiisa oo meel yar ka go-an wax yaro de waxba aan taayarki yeelaynin oo qiimihiina aan nusqaan u keenin gaarigana qiimihiisa nusqaan aan u keenin waxyaabahaas oo kale wax lagu celinaya ma aha maxaa yeel wax qarad saxiixa ku tegaya ma aha waaya idaa halaba fii jinsi almabiic cadamuhuna waa qayd kale oo waxaan lagu celinaya ceebka ah waa inuu yahay ceeb aan shaygan jinsigiisa ku banayn oo waxaa kaa baxay hadduu jinsiga shayga ku badan yahay maalan lagu celin lahay maalan oo kale addoon buu soo iibsaday bay dhaheen da-diisu ay weyn tahay oo bilaa ilka ah ilkiay ka daateen addoomaha yani inta badan da-da weyn ilku way ka daadanayaan waa shay dabiici taas marka lagu celin mahayo maala gaari mustacmal haddaad soo iibsato innaga waaqic inaan ku dabaqnaba gaari mustacmal haddaad soo iibsato gaarigaas dee ka filan maysa inay taayiradiisu cusub yihiin oo wax dabiici ah. gaariga waa lagu soconayay marka gaarigan taayiradiisu waxay noqonayan taayaro dee duugay noqonayaan marka ka filan maysa inay taayiradiisu cusbaanadaan ku celin maysid waxyaabahaas oo kale haddaba haddaan soo ururinno araddu bilcayb shuruud buu leeyahay afar shardi ayuu leeyahay shardiga koobaad waxa wey an yakuuna alcaybu qadiiman ceybtu waa ina hata qadiim ah, oo jirtay qabla alqabd guddoomid koob oo waxaa kaa baxday ceybtii hadday tahay ceeb xaadid ah ceeb dib ka timid bacda timid hadday tahay dee kuma celin gaari hagaagsan baad iibsatay gaarigii markaad muddo wadatay ayuu injiinkii duqeeyey ceebta agtaada ku timid ma celin karta ma gaari xun waayahay shardiga labaad waxa wey cadamu alcaybi fi jinsi اlmabiici haaliban ceebtan inaysan ku badnayn fi jinsi اlmabiic yani mabiica noociisa waa ti haddaan sheegayna shardiga saddexaad ceebtu waa inay nusqaaminaysa cayntii ama qiimihii oo halkan uu leeyahay maa yanqus alcayn aw alqiima shardiga afraad cadamu cilmi اlmushtari bilcayb mushtarigii qofkii iibsanaya waa inuusan ceebtan ogeyn hadduu ceebtii markuu gaarigan iibsanayay ceebtan uu ku ogaa ama neefka markuu iibsanay wuu neef xanuunsan uu yahay ama illa ama lubla wuu ogaa ceebtan ku ogaa markaa kuma socolin karo afartaa shardi ayaa markaa loo xidhayaa waayahay wuxuu yidhi lilmushtari qofkii iibsadaha ahaa u sugan alkhiyaaru khiyaar biduhuuri caybin ceebsa daahiradeed ayuu khiyaarka ugu sugnaanayaa ceebtaasoo qadiimin horraysay ka khisaa'i raqiiqin walaalika mitaalka khisaai raqiiqin addoon dhufaanaantii weeye wa zinaahu zinadiisa weeye wa sariqatii xatooyadiisa weeye inuu tuug yahay wa ibaaqihii iyo dhuumashadiisii weeye wa bowlihii iyo kaadiisa ku kaajiyay addoonkaasi filfiraashi gogashii wa bakharihi af urkiisii weeye wa sunaanihi iyo kilkila qarmuunkiisii wa jimaaxi daabati iyo daabadii madaxadaygeedii wa caddiha iyo qaniyadeedii wa kulli maa yanqusu alcayna iyo wax kasta oo cayntii mabiica nusqaaminaya aw alqiimata ama qiimaheedii nusqaaminaya naqsa nusqaan yafuutu bihi uu ku tegayo haradun ujeed saxiixun oo hagaagsan ujeed muhiima uu ku tegayo idaa halaba haddii uu ku bato weeye fii jinsi almabiici shaygii la iibinayay noociisa cadamuhu ceebtaas la hadday ku badan tahay sawaaun waxaa isku ah qaarana ceebkaasi inuu la xidhiidho alcaqda caqdigii am mise xadaa inuu yimaado qabla alqabdi intaan la guddoomin ka hor walow xadaa hadduu yimaado bacdahu ay bacda alqabdi guddoomid kadib falaa khiyaara khiyaar ma jiro celintii markaa khiyaarku ma jiro ilaa an yastanida inuu la xidhiidho mooyaane ceebkii ilaa sababin mutaqadim sabab horeysay ka qacihi sida addoonkii oo xubintii la gooyo weeye ama gacantii la jaro maalan bijinaayatin waxyeello u geystay jinaayadaasoo saabiqatin horraysay sababteeda gacantii loo gooyay maalan ama adinkii fayahbutu markaa waxaa sugnaanaya araddu calayh fi lasaxi muctamad haddaan qabano bikhilaafi mowtihi taasi waxay khilaafsantaho ka duwan tahay dhimashadiisii addoonkii uu dhintay bimaradin xanuun xanuunkaasoo saabiqin horeeyey fi asaxi muctamad haddaan qabano walow qutila haddii la dilo addoonkii biriddatin riddo diintii uu ka noqday sababteeda lagu dilo riddadaasoo saabiqatin ka horreysay qabdigii daminahu wuu magdhabayaa albaaicu baaicii wuu magdhabayaa fi asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi ceebtan lagu celinaya mabiica waxaa isku mid ah ceebtaas inay caqdiga la xiidsato oo caqdigii markuu dhacayay beeca in ay ceebtaasi jirtay ama aysan jirinoo ka dambaysay caqdiga laakiin qabla alqabd intaan la guddoomin ka hor ceebtaasi shaygii mabiica ku timid waa isku mid soo sheegayno ceebta qadiimka waxaa looga jeedaa ceebta shaygan mabiica ah ku timid intaan la guddoomin ka hor ama xaalat alcaqdi ha jirto ama caqdiga ha ka dambaysa laakiin guddoomid ka hor ha ku timaado waa isku mid un waayahay maxaa yeelay almabiicu qabla alqabdi min damaan ilbaayac shaygii la iibiyey guddoomid ka hor wuxuu ku jiraa damaankii qofkii baayaca marka hadday ceebi ku timaado ceebtaas asaga ayaa magdhabeeya oo damaankiisa lagu yeelanaya haddaba wuxuu ku yidhi walow xadaa bacdahu falaa khiyaar haddii ceebtani ay ku timid mabiicii markii la guddoomay kadib falaa khiyaara khiyaar ma jiro yani ceebtani waa ceeb xaadi ah maaha ceeb he qadiimha ma aha oo ah qofkan markuu guddoomay kadib ayay ceebtani ku timid marka khiyaar markaa ma jiro maxaa yeelay qofkii mushtariga markuu shaygan guddoomay mabiica ah damaankiis ayuu galay marka ceebta ku timaada milkigiisa ayay kusoo dariday oo ku timid marka ma celin karo mabiicii laakiin taas wuxuu mualifku u sheegay iyadoon hadalkiisa hore ka fahmaynin si uu oga soo reebo waxyaabahan uu sheegi doono wuxuu hi an yastanida ilaa sababin mutaqadim ilaa in ceebtani ay cuskanayso sabab horreeyey yani ceebtani waxay timid bacda alqabdi laakiin waxay salka ku haysa oo cuskanaysa sabab horreeyey ayaa sabab u ahaa sida oo kale nin baa addoon iibsaday addoonkan horuu waxyeello u geystay qofbuu maalan gacanta ka jaray kadibna addoonkiibuu iibiyey ninkii iska lahaa markuu ninkan addoonkii la wareegay ayaa laga qisaastay gacanta laga jaray haddaba ceebtan waxay timid bacda alqabdi laakiin sababkeeda e wuu horreeyey oo waxaa weye uu geystay iyo jariimada uu galay oo dadka waxyeelayay ayaa loo qisaasay waaya ama tuugnimo xooluhu xaday hadda ka hor ayaa gacanta loo gooyey intaan la iibin ka xooluhu xaday ayaa markaa gacanta loo jaray markii la iibiyey kadib qofkii mushtariga soo galay marka taas fayratu raddu markaa waa lagu celin karaa ceebtaas maxaa yeele sababkeeda horreeyey laakiin buu ku yihi bikhilaafi mowtii bimaradin saabiq haddii laakiin addoonkani uu dhinto xanuun horreeyey laguma celin karo waa maxay addoon xanuunsan baa la iibiyey ama neef xanuunsan baa la eegiyey dabeetana neefkiibaa xanuunkii u dhintay ama addoonkiibaa xanuunkii u dhintay ceebtaas lagu celin maayo dhihi mahayo dee lacagta soo celi sababtoo ah waxay ku celeeyeen maradku xanuunku aslan yasdaadu shay-an fa shay-an yani tartiib tartiib buu usoo kordhayaa ilaa geeri uu gaadho marka laba hubo ma xanuunkii hore u dhintay mise xanuunka dambe u dhintay wixii baa isdhexgali saa darteed laguma celin karo waaya marka qofkii wuxuu qaadanayaa arshan naqs magdhow buu qaadanayaa yani xanuunka magdhowgiisii buu qaadanaya waa farqiga udhaxeeya neefkan asagoo xanuunsan iyo asagoo fayow farqiga udhexeeya xagga sicirka ayuun baa loo celin doonaa laakiin loo celin maayo qiimihii neefkii xanuunsanaa loo celin maayo wuxuu ku yidhi haddii addoonkii lagu dilo bisabab ridda yani riddo uu galay diintu ka laabtay intuu ninkan uusan iibinin ama uusan guddoonsiinin mushtariga kadibna markii uu guddoomay baa riddadii loo dilay taana baayicula damaano qaadaya oo addoonkii qiimihiisii lacagtiis soo celin doona maxaa yeelay sababkii ayaa mutaqadim ah yani maadaama ceebkan dib ka yimid sanadkiisi u horreeyey wuxuu la mid yahay sida ceeb mutaqadim ama qadiim ayuu la mid yahay marka beyceeya ku fasakhmaya wuxuu yidhi sawaaban waxaa isku mida ah, qaaran alcaqda ceebtani inay la xidhiidho caqdigii am xadaa ama inay timaado qabla alqabdi guddoomid ka hor walow xadaa ceebta hadday timaado bacdahu iyo bacda alqabdi guddoomid kadib falaa khiyaara khiyaar markaasi ma jiro ilaa an yastanida inay ceebtani markaa ay cuskato mooyaan ilaa sababin sabab sababkaasoo mutaqadimin horreeyey ka qadcihi sida addoonkii in gacantii ama adinkii la jaro bijinaayatin bisababi jinaayatin waxyeello u geystay waxyeeladaasoo saabiqatan horraysay oo fayadbutu raddu markaa celintii way sugnaanaysaa filasaxi muctamad haddaan qabano bikhilaafi mowtihi taasi waxay ka duwan tahay dhimashadiisa u dhimanayay bimaradin xanuun saabiqin oo horreeyey filasaxi muctamad haddaan qabano walow qutila haddii la dilo adoonkii biridati riddo lagu dilo riddadaasoo saabiqatin horraysay diinta uu ka noqday oo intii aan lala wareegin ka hor uu diinta ka noqday haddii loo dilo riddadaas daminahu baalabaalaaya maga dhawaya fi asaxi muctamadadaan qabano walow baaca hadduu iibiyo bishardi baraa'atihi inuu ka beri yahay shardigeeda min alcuyuubi cuyuubtii faladharu muctamad waxaa weeye annahu shani yabra'u inuu ka noqonayo qofkii baayac can kuli caybin ceeb walba baaطinin bilxayawaani xayawaankii ku qarsoon lam yaclamhu uusan ogeyn baayici markuu iibinaya duuna gayrihi ceebtaa wixii ka soo hadhayse ka beri noqon mahayo waayahay wuxuu ku yidhi haddii uu iibiyo horta intayna taa sheegin arrinkan waa arrinkii labaad ee ahaa maa xasala الظن فيه بفوات شرط يعني بشرط ما ما يظن حصوله بشرط يعني waxa la filay inuu ku xasilayo shardi waa nooc labaad anwaacdi khiyaar al-ayb waayahay ninkani alaab buu iibiyey alaabta waxay doonta ha ahaato ama neef ha ahaado ama alaab kale ha ahaato wuxuu shardiyey inuu alaabta wixii eede ka soo baxda uu beri ka yahay wuxuu ihi alaabta waan kaa iibinaya ama gaarigan aan kaa iibinaya ama neefkan aan iibinaya wixii ceebay ka timaada iima soo raacaan karti igumana soo noqon karti marka ceeb kasta beri buu ka noqonayaa oo hadhow ceeb ayi ceeb lagu soo celin maayo shardigan iyadoo markaa la tixgelinaya miyaa mise shardigaasi wax ka soo qaad wuxuu ku yidhi keliya wuxuu beri ka noqonayaa ceeb kasta oo xayawaanka ku qarsoon oo uusan ogeyn markuu iibinayo laakiin cuyuubta kaleo dhan waxaa weeye waa lagu soo karaa sadigiisaa ma anfacayo sadigiis hadaba ku anfacaya hal ceeb oo keliya waa maxay waa ceebta ku qarsoon xayawaan hadduu iibinayo hadduu waxuu iibinayo ahaa xayawaan neefku ahaa ceebtana ceeb qarsoon weeyaan ceeb muuqato oo xayawaanku leeyahay ma aha isla markaana muuna ogeyn taa keli ah lagu soo noqonayn laakiin cujuubta kaleo dhan waa lagu soo noqo shardigiisa ma anfacayo haddaba shardigaa ku anfacayaa wixii saddex xaalood laga helo shardiga ah albara'a min alcayb wuxuu anfacayaa un haddii shaygii uu iibinayay laga helo saddex shardi inuu yahay horta xayawaan isla markaana ceebtu ay tahay ceeb qarsoon ceebtii muuqatay waxa weeye cibro male waa lagu soo celinaya isla markaa uusan ogeyn hadduu og yahay ceebta waa lagu soo noqonaya saddexdaa shardiba haddii la helo markaa lagu soo noqon maayo laakiin wixii intaa ka soo haray cuyuubta kale maalan gaari buu shardiyey in ceeb isberigu ka yahay waa lagu soo noqon alaab kale uu shardiyey waa lagu soo noqon ceeb muuqata oo xayawaanka ka muuqata ayuu markaa u shardiyey waxa weeye waa lagu soo noqon ceebta haduusan ogeyn qofka mushtariga ah waxa weeye wuu ogaa ceebtan waa lagu soo noqon haddaba dharkii iyo alaabihii kale iyo guryihii iyo caqaaraadka waxaasoo dhan shardigan kuma anfacayo maxaa haddaba looga soo reebay neefka ama xayawaanka guud ahaanba noolaha maxaa looga soo reebay ceebta ku qarsoon eeg xayawaanka laftarkiisaan laga soo reebin bahayn qiyaas saasuu ahaa sida qowlka labaad buu qabo laakiin waxaa looga soo reebay daliil baa ku soo aroray xayawaanka waa wuxuu wariyey maalik fi lmuwaa in ibn cumar radi allahu tacaala canhu cabdulahi ibn cumar ayaa addoonku iibiyey saxaabi kalu ka iibiyey waxaa la saxaabigaas wuxuu ahaa zayd ibnu thaabit dabeetana zayd ibnu thaabit ayaa addoonkii soo celiyey oo wuxuu yihi addoonkan ceeb buu leeyahay buu adiga iibisay oo addoon xanuunsan dabeetana siddeed boqol oo dirham buu kaga iibiyey siddeedeed boqol ii soo celi buu hi dabeetana wuxuu iskula tageen cumaan bin cafaan oo amiir almuminiin ahaa cusmaan bin cafaan wuxuu ku yidhi cabdullahi bni cumar ogu dhaaro in ceebtan xanuunkan uu addoonkani xanuunsanaa markaad iibinaysid aadan ogeyn cafwan horta cabdullahi bni cumar wuxuu ku iibiyey bishardi ilbara'ati min alcayb markuu addoonka iibinay wuxuu yidhi anu jirto ceeb addoonkan ku qarsoon oon ogeyn waxa weeye igu soo laaban marka cumaan bin cafaan baa wuxuu ku dhaaro in aadan addoonkan inuu xanuunsanaa markaad iibinaysa aadan ogeyn ku dhaaro cabdullahi bn cumar wuxuu ihi dhaaran ah. maayo dhaartii buu ka tawarucay lacagtiisaan u celinaya sideedii boqol iyo darhan buu u celiyey dabeetana addoonka ilahi baa caafiyey addoonkii dib iibi waxaa laga siiyey kun iyo shan boqol oo dirham meesha sideed boqol oo dirham uu kan kaga iibiyey kun iyo shan boqol oo dirham baa laga siistay waaya waa barakadii ikhlaaskiisii marka kaas ayaa loo daliishaday in xayawaanka keli ah ceebta ku qarsoon qofkii hadduu ku iibi bishardi ilbaraa'a inuu ceebtiisa beri ka yahay waxaanu iibinayo in xayawaanka ceebta ku qarsoon uun shardigaasi ku anfacayo laakiin waxyaabaha kaleo dhan eh, uusan ku anfacayn weliba ceeb ku qarsoon xayawaanka ousan ogeyn wuxuu hi walow baaca hadduu iibiyo bishardi baraa'atihi shardiga inuu ka beri yahay min alcuyuubi cuyuubtii waxaanu iibinaya cuyuubtiisii faladharu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yabra'u baaiciis shardigaas haddii inuu ka beri yahay oon lagu soo noqonayn can kulli caybin cayb walbaoo baainin qarsoon bilxayawaan xayawaan ku qarsoon lam yaclam uusan ogeyn ceybkaas duuna hayrihi ceybkaas wixii ka soo hadhay aan soo tilmaanay laakiin uma anfacayn shardigaas wixii ceebka ka soo haray waxa weeye waa lagu soo celinaya ka beri noqon maayo walahu ay lilmushtari kii iibsaday waxaa u sugnaaday maca hada shardi shardigan maciisa alraddu inuu ku celiyo bicaybin cayb caybtaasoo xadada timid qabla alqabdi guddoomid ka hor walow sharada hadduu shardiyo albara'ata inuu beri ka yahay camaa yaxduثu waxa iman doona lam yasexa markaa ma asaxayo fi lasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu yihi qofkii mushtariga ahaa ee ku iibsaday shaygan bishardi albara'a min alcayb yani wuxuu ku shardiya ninkii baayac ahaa in waxaanuu ka iibinaya ceybtiis uu beri ka yahay wuu ku celin karaa buu yidhi ceeb timid qabla alqabd yani intuuna shaygan guddoomin ka hor haddii nabiici ceeb ku timaado maalan neef buuba ahaaba neefkii ayaa xanuunsaday intaan la guddoomin ka hor bacda alcaqd waa qabla alqabd ninkan wuxuu shardiyey markuu neefkan iibinayay inuu ceebtiisa uu beri marka taa wuu ku celin karaa buu yidhi maxaa shardiga ah albara'a min alcayb wuxuu noqonayaa noqonayaa ceebkii markaa jiray caqdiga markuu dhacayay ceebkii jiray shaygan uu qabay ayuunbuu u noqonayaa laakiin wixii kadib yimid uma noqonayo marka wuu ku celin karaa ceebkii markaa ku yimid mabiicii qabla alqabdi intuuna guddoomin ka hor hadduu shardiyo inuu beri ka yahay qofkii waxa iman doona camaas yaxdus waxa dib iman doona taasi ma asaxayso wuxuu yidhi hadday cuyuub ay timaado qabla alqabd yani xataa intaana ku guddoonsiinin hadday cuyuub ay timaado beri baan ka ahay o dee iisoo raacan maysid taasi ma asaxayso maxaa yeelay wuxuu ridayaa buu ihi shay aan weli sugnaanin ayuu isku dayayaa inuu rido mana dhacayo shaygii inuu sidaa ku rido oo maaragtay uu kaga beri noqdo ma anfacayso waxay la mid tahay buui sida qofkii inuu ka cafiyo waxa uu ka iibin doona lacagtiisa wuxuu hi alaab baan kaa iibin doona alaabta lacagteeda waan kaa cafin doonaa kaas cabsi magaha waxa markii uu sugnaado unbaan la cafin karaa laakiin waxaan weli sugnaanin lama cafin karo sidoo kale ceeb aan weli imaanin beri ka noqon maayo wuxuu ihi walahu waxaa qofkii mushtariga u sugnaaday maca hada shardi shardiga magaciisa shardiga lagu sheegayo waa shardi albara'a min alcayb alraddu inuu celiyo bicaybin cayb ceybtaasoo xadada timid qabla alqabdi guddoomid ka hor walow sharda hadduu shardiya albara'ata inuu beri ka noqonayo camaa yaqdidu waxa iman doona lam yasixa markaa ma asaxayo shardigaasi muctamad haddaan abano walow halaka haddii uu halaagsamo almabiicu shaygii la iibiyey cinda almushtari qofkii mushtariga ahaa haddii agtiisa uu ku baaba'o oomase actaqahu uu xoreeyo addoonkii uu iibsaday uma dabeetana calima alceyba ceybtii u ogaado rajaca wuxuu u noqonayaa bilarshi kabmihii ama magdhowgii ayuu oola noqonayaa baayici wa arshigaasina waxaa weeye juz qayb oo min amanihi amani lmabiici mabiica lacagtiisa ka mid ah nisbatuhu ay nisbatu ljuzi qaybtaas nisbadeedu ilayhi ee ila amani lacagti loo nisbaynayo ama loo eegayo nisbatu maa ay ka nisbati maa shay nisbadii oo kale weeye naqasa alcaybu ceybtii ay nusqaamisay min alqiimati qiimihi ka nusqaamisay low kaana saliiman haddii mabiicu ahaan lahaa mid nabadgalay waayahay walasaxu muctamad waxaa weeye ictibaaru aqali qiyamihi qiimooyinkiisa ka u yar in la eegayo min yowmi bayci maalintii la iibiyey ila qabdi qabdigii inta laga gaaray wuxuu ku yidhi haddii mabiicii uu halaagsamo ninkani alaab buu iibiyey alaabtii ayaa ku baaba'day gacantiisii aafo samaawi ah ayaa ku timid oo saasay ku baabaaday maalan cuntay ahayd cuntadii wuba cunayba ama addoon buu ahaa wixii laga iibiyey addoonkii laguba xoreeyey kadibna wuxuu ogaaday shaygaa halaagsamee mabiica ahaa ee gacantiisa ku baaba'ay inuu naciib ahaa cuntay ahayd maalan cuntadii wuxuu ogaaday cunto yacni faasid ah oo dee exbyr ah inay ahayd oo dheedkeediibuu dhacay ama addoonkan uu xoreeyey inuu addoon xanuunsan ahaa ama ciladaysan ayuu ogaaday markaa muxuu samaynaya qofkii ceebtii ma ula noqonayaa nacam arshun naqsi ula noqonaya horta shaygii ma celin karo dee marna shaygii baa baaba'ay oo xisa badela ma celin karo cuntay hel cuntadii wuu cunay maxaa la celinba ama sharcan baan loo celin karin oo addoonkan uu xoreeyey sharcan dee ma celin karo ilan wuuba xoreeyeyba lama celin karo laakiin muxuu la noqonayaa magdhow ama kabmo waxa la yihahda arsh arshigaasi marka muxuu yahay arshigaasi waxaa weeyaan waa qayb lacagtii shayga mabiica ka mid ah qaybtaa lacagta shayga mabiica ka mid ah waxaa loo nisbayn doonaa amankii guud ee lacagta laga iibiy wadarta laga iibiyey nisbadiisa nisbadaasa loo eegi doonaa inta yani ay ka nusqaamisay ceebtaasi qiimihii hadduu shaygan nabadgeli lahaa haddii aan si kale udhigno sidaas waa sida kitaabku qorane waxaa weeye shaygani waa la qiimayn asagoo saliim ah iyo asagoo ceebtan qaba laba jeer baan qiimaynaynaa waxaan leenahay maalan cuntadan ayadoo expire aan ahayn caadi ah qiimaheeda waa imis waa intaas ayadoo ceebtan qabtana waa imis waa intaas inta farqiga u dhexeeya labada sicir ayaa markaa loo nisbayn doonaa qiimihii laga iibiyey qiimihii laga iibiyey inta ahayd ayaa nisbadiisa laga qaadi doonaa maalan haygan waa la qiimeeya isagoo saliim oo ah, nabad qaba waxa l qiimihiisu waa boqol asagoo maciib ahna waa sagaahan haddaba maxaa isdhimay toban soo ma aha tobankaas imise lacagta guud ka tahay boqolkiiba toban boqolkiiba toban lacagta shayga lagu iibiy intay doontaba ha ahaato ama boqolka ha ahaato ama laba boqol ha ahaato ama kun ha ahaato intay doonta ha ahaatee boqolkiiba toban ayuu markaa celin doonaa oo arshi naqsi ah ama arshu alcayb marka arshiga waa kaas waayahay qiimaha la eegayana waa min yowmi اlbayci ilى اlqabd maalintii shaygan la iibiyey ilaa maalintii la guddoomay qiimihiisii inta u yaray aqal اlqiyam qiimihii u yaraa maalintii la iibiyey ilaa maalintii la guddoomay ayaa markaa la eegi doonaa wuxuu idhi walow halaka اlmabiicu shaygii la iibiyey hadduu baaba'o cinda almushtari mushtariga agtiisii ninkii iibsaday gacantiisa uu ku baaba'o ama afasamaawi ay ku timaado markuu guddoomay kadib aw ama saacataqwa addoon buu ahaa wuu xoreeyey uma dabeetana calima alcayba ceybtii u ogaaday rajaca wuxuu ula noqonayaa qofkii ka iibiyey wuxuu ula noqonayaa bilarshi kadmihii ayuu ula noqonayaa wa huwa arshigaasi juzun waa qayb oo min amani amani lmabiici mabiica lacagtiisii ka mid ah nisbatuhu nisbatu ljuzi juzigaas qaybtaas nisbadeedu ilayhi lacagta loo eegayo nisbatu maa ay ka nisbati maa shay nisbadii oo kale weeye naqasa alcaybu ceebta ay nusqaamisay min alqiimati qiimahe ka nusqaamisay low kaana saliiman hadduu nabad qabi lahaa waayahay walasaxu muctamad waxaa weeye ictibaaru aqali qiyamihi qiimooyinkiisa midka u yar in la eegi doono min yowmi albayc laga bilaabo maalintii uu iibiyey ila alqabdi inta uu gudoom waqti uu guddoomi laga gaadhayo qiimihii u yaraa ayaa markaa la eegi doonaa walow talifa amanu lacagtii haddii ay baaba'do duuna almabiici mabiiciina uusan baabi'in raddahu wuu celinayaa mabiicii ceebaysnaa wa akhada mila amani lacagtii mid la mida ayuu qaadan aw qiimatahu ama qiimihiisa ayuu qaadan doonaa waayahay wuxuu ku yidhi haddii lacagtii ay baaba'do shaygani naciib buu ahaa wuu celinayaa ninkani ninkii uu ka soo iibsaday ayuu ku celinayaa laakiin lacagtii ninkii baayaca ahaa uu alaabtan ku iibiyey wuuba isticmaalay lacagtaasay ku baxday maba hayaba lacagti marka wuxuu ku yidhi wuu celin horta shaygii lacagtiina wuu magdhabi doonaa ninkan baayaca ah haddii tamankaasuu yahay mili dee lacagtii mid la mid ah ayuu bixin doonaa dee dolar ahayna dolar buu bixina dee kaashayna kaashuu bixin haddii lacagtu ahayd mutaqawam silca ayuu silca ku bedeshay maalan gaarigu gaari ku bedeshay gaarigiina wuu baaba'ay marka gaarigaas waa amankii wayaan laftiisu ilan amanku marqaarkood wuxuu noqdaa silco marka muxuu celin doonaa wuxuu celin doonaa qiimihii gaarigaas qiimihii gaariga ayuu celin doonaa oo qiimata way ku leey saas wey walow calima haddii uu ogaado alcayba ceybtii bacda zawaali milkihi milkigiisi markuu zuulay kadib ilaa ayrihi heyrkii uu zuulay bimacnaa bacda zawaali milkihi milkigiisi markuu ku wareegay ilaa hayrihi qof kale falaa arsha markaasi magdhow uma sugnaanin fil asaxi ee muctamad haddaan qabanno fain caada almilku milkigii hadduu soo laabto fain caada hadduu soo noqdo almilku lahaanshihii falahu markaa qofkii iibsaday waxaa u sugnaada raddu inuu celiyo waqiila waxaa la yidhi in caada hadduu soo laabto lahaanshihii milkigii bikayri raddi ceeb lagu soo celiyey waxaan ahayn hadduu ku soo noqday bikayri raddi bicaybin ceeb lagu soo celiyey waxaan ahayn hadduu ku soo laabtay falaa radda markaa celin uma sugnaanin wuxuu ku yidhi haddii ceebtii u ogaado markii alaabtii milkiisa ay ka wareegtay kadib yani ninkani alaab buu soo iibsaday alaabtii buu dabeetana qof kale ku wareejiyey ama qof kaleu ka sii iibiyey ama qof kaleu siiyey alaabtii kadibna ceeb buu ku ogaaday alaabtani ay qabtay markii laga iibinayba wuxuu yihi markaas fala arsh horta magdhow ma jiro oo markaa arshi la siin mahayo fil asax yacni kabmihii aan soo tilmaamayna la siin mahayo maxaa yeele qofkan waxaa laga yaabaa inay alaabta dib soo noqoto oo welibuuna ka quusan alaabta inay soo noqoto haddaba alaabtii hadday u soo laabato u dib ugu soo noqoto markaa wuu celin karaa falahu raddu markaa wuu celin karaa ama ceeb ha lagu sooceyey alaabti intuu alaabtii qofka laka siibiyey ayuu qofka kale ceeb ugu sooceyey ama yuusan ceeb ugu sooceelina haddii alaabti si uun milkigiisa ugu soo wareegto markaa ceeb uu ku celin karaa oo waxa weye ninkii ka soo iibiyey hore ceebtii ugu celin karaa qiil baa wuxuu leeyahay maya waxaan eegaynaa waxa lagu soo celiyey alaabta haddii asaga laftirkiisa ceeb lagu soo celiyey markaa wuu celin karaa haddii aan ceeb loogu soo celinin markaa ma celin karo maxaa yeele asagaba sida loo dagay ayuu asna qof kala dagay marka qowlkan wuxuu leeyahay asna waa la dagay asna qof kaluu dagay haddaba waay eh, labada dagid isku tur wuxuu ku celinaya ma jirta markaa ayada ah laakiin sida saxiixa ah xataa haddii hayri ceyb haddii lagu soo celiyey wuu celin karaa wuxuu hi walow calima haddii u ogaado alcayba ceybtii bacda zawaali milkii milkiisi markuu zuulay kadib ilaa hayri hayrkii uu u zuulay falaa arsha kama markaasi ma jira filasaxi muctamad haddaan qabano fain caada milku lahaanshihii haddii uu soo noqdo falahu raddu markaa caydin baa u sugnaatay waqiila waxaa in caada haddii lahaanshihii uu soo noqday bikayri raddi caydin ceeb lagu celiyey waxaan ahayn hadduu ku soo noqday falaa radda markaa celini uma sugnaanin qofkii mushtariga ahaa uma celin karo waraddu celintii cala alfawri deg deg weeye falyubaadir qofkii haddaba ha degdego celinta doonayay cala alcaadati siday caadadu tahay ha u degdego cala alcaadati sida caadiga ah ha u degdego falow calimahu hadduu haddaba ceebkii ogaado wahuwa yusalli asagoo tukanaya waa mase yakulu cunto cunaya falow waxaa u sugnaaday qofkii ta'khiiruhu celintii inuu dib u dhigo xataa yafruqa ilaa uu cuntadii ka faaruqo ama salaaduu ka faaruqo ow amase leylan ay calimahu wuxuu ogaaday leylan habeennimuu ogaada ceebtii halkaa waxay usoo qadartaa falow ta'khiiruhu waxaa u bannaan qofkii inuu dib u dhigo celintii xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisto fain kaana baayicu qofkii iibiyey haddaba hadduu yahay bilbaladi mid magaaladii ku sugan raddahu wuu ku celinayaa shaygii calayhi dushiisa binafsihi naftiisa ugu celinayaa qofkii mushtariga laftiisa ayaa ku celinaya aw amase wakiili can ariiqi wakiili wakiilkiisa ayuu u dirayaa oo alaabtii la dirayaa soo ugu celiya ninkii baayac ah aw amase calaa wakiilihi wakiililbaayac eeg laba damiir way kala noqonaya raddahu yani mabiicii buu celinaya calayhi ee cala baayic baayici buu ku celinaya binafsihi mushtariga laftirkiisa ku celinaya aw amase wakiilihi wakiilmushtari mushtariga wakiilkiisa ayaa marka u dhiibaya oo ku celinaya aw amase calaa wakiilihi wakiilbaayac baayac wakiilkiisa ayuu ku celin doonaa waayahay wuxuu ku yihi celintu alradd bilcayn waa degdeg cala alfawdi degdeg wey yani lama dildhigi karo haddaad shaygii ceeb ka ogaato waa inaad si degdeg ah aada u celisaa culamada arrinkaa way isku waafaqsan yihin maxaa yeele beecu asal waxaa u ah alluzuum inuu laazim yahay jawaaskan in la fasakhana waa shay caarida ah oo dib ka yimid marka in eh, lala degdego weeye midda kale waa khiyaar ku sugnaaday eh, lidafci darar in qofkii mushtariga ahaa eh, dhib laga fogeeyo ama maalkiisa laga fogeeyo marka degdeg ayuu noqday arrintaasi ka shufcati shufcada oo kale wuxuu ku yidhi haddaba haddii uu qofkaasi ogaado ceebkii waa inuu degdegaa degdegaasina waa cala alcaada ma aha degdeg aan caadi ahayn maaha waa degdeg caadi ah asagaa fasiraya marka degdegaas caadiga ah degdeg caadiga ah marka uu leey waxa uga jeedaa inuu cararo lagama rabo uu orod isdhigo sida caadiga ahayd buu u degdegaya maalan hadduu ogaado asagoo tukanaya ceebka hadduu ogaado ama asagoo cunto cunaya dib buu udhigi karaa ilaa cuntada uu ka dhammaysanayo ama kasoo dhammaanayo cuntada ama salaaddu ka dhammaanayo hadduu habeenimo ogaadana waxaa u baahnaa inuu dib u dhigo celintii ilaa uu ka waaberisto ila habeenimadii inuu qofkii guureeyo dhib bay ku tahy qofkii baayacaa haddaba hadduu waddanka ku sugan yahay asaga ayuu ku celinayaa laftirkiisa qofkii waxa weye mushtariga ah ayaa celin doona ama wakiilkiisu hadduu doona usii dhiibi hadduu doonana waxa weeye wuxuu ku celin karaa wakiilkii baayaca ilan baayaci wakiilkiisu waa isku mido hadduu baayaci ku celiye hadduu wakiilkiisu ku celiyo waa isku mido marka midku doonaba wuu ku celin karaa wuxuu ihi waradu celintii cala furi degdeg weeye falyubaadir haddaba ha degdego qofkii doonayay inuu shaygan naciibkaa celiyo cala alcaadati sida caadada ha u degdego falow calayman hadduu ogaado hu yusalli asagoo tukanaya wayaakul ama cunto cunaya falahu waxaa u bannaan taakhiiru inuu dib u dhigo celintii xataa yafruqa ilaa uu ka dhammaado salaadaas ama cuntadaas ama mase leylan habeenimo ayuu ogaaday ceebtii faxataa yusbaxa ilaa uu ka waabariys inuu dib dhigo ayaa u bannaan fain kaana hadduu yahay albaayicu kiibi bilbaladi mid deegaanka ku sugan raddahu wuu ku celinaya calayhi dushiisa aw binafsihi naftiisa iyagoo u celinaya aw wakiilihi aw can ariiqi wakiilihi wakiilkii mushtariga ayuu marka usii dhiibaya alaabtii aw mise calaa wakiilihi ama wakiili baayic ayuu markaa ku celinaya baayica wakiilkiisii walow tarakahu haddii uu ka tago inuu ku celiyo baayici ama wakiilkiisii oo warafaca almra arrinkii uu u koryeelo ila alxaakimi garsoorihii fa huwa aakadu arrinkaasaaba sii adag oo sii mudan wain kaana hadduu yahay qaa'iman mid maqan rufica waa loo koryeelaya arrinkii cidibta ahaa ila alxaakimi garsoorihii walasaxu muctamad waxaa weeye annahu yalzamhu inuu markaa ku waajibayo annahu yalzamhu ay almushtari qofkii iibsaday waxaa ku waajibaya alishhaadu markhaatigelin uu ka markhaati gelinaya cala alfaskhi inuu beecii uu markaa ka baxayo oo uu fasakhayo waase goorma in amkanow haddii arrinkaasi u suuroobo wey xataa yelhiyahu ilaa ka gaadhsiiya albaayici qofkii alaabtan ka iibiyey aw alxaakim ama garsoorihi fain cajaza hadduu awoodi kari waayo can inshaadi markhaatigii lam yalzamhu kuma waajibaya atalafud inuu ku dhawaaqo bilfaski fasakhidii beecii laga noqonayay fi lasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi haddii uu iska daayo alaabtii inuu ku celiyo alaabtii ceebta ku soo baxday ninkii baayica ahaa ama wakiilkiisii ee uu beddelkooda uu ku celiyo ee arrinka u kor yeela xaakimkii waa garsoorihi garsoorihii arrinta inuu sheego oo dacwad u gudbiyo in laga iibiyey alaab ceebaysan fa huwa aakad markaas sii mudan oo sii adag maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in ninkan baayaca ah hadduu ku celiyo inuu muranka keeno u dhaho alaabtani maciib mayn ahayn kada kadaabay ahayd ceebtani xaggaaga ka timid marka ugu dambayn lagu noqdo garsoorihii marka garsooraha hadduu marka oraba u tago u dhaho dacwad baan qabaa garsoore ninkana alaab maciib iga iibiyey marka waxaan doonayaa alaabtii eh, inaan ku celiyo lacagteedana laga soo celiyo taasi waxa wey waa dacwadu gudbiyey saasaa la toobiye u ku leeyahay waayahay ehm, haddaba hadduu maqan yahay ninkii baayaca ah oo beledka usan joogin dacwadda wuxuu u koryeelayaa xaakimki rufica almru ila alxaakim arrinkii waxaa loo koryeelaya xaakimka garsooriga uma dibdhigaya ilaa uu ka soo noqonayo marka garsoorihii ayuu u tegayaa wuxuu caddaynaya inuu alaabtan uu ka soo iibsaday hebel oo maqan oo magaciisa hebel hebel yahay lacag macluuman uu kaga soo iibsaday alaabtiin uu ka gudoomay kadibna ceeb ay ku soo baxday ayuu markaa caddaynaya beeciina u fasakhay markhaatina arrinkaa wuu u yeelayaa dabeetana garsooru dacwadiisu ka dhagaysanayaa wuuna dhaarinayaa inuu arrinku sidaa uu yahay had iyo jeer haddii qofkii dacwadda laga qabay uu maqan yahay markhaatina waa loo baahnaanayaa qofka dacwad oogaha inuu keeno isla markaana uu dhaaranaya dhaar iyo markhaati ayuu isku daraya in arrintu sidaa tahay maxaa yeele qadaa cala alghaa'ib wayaan waa loo dadaalaya ixtiyaad baa loo sameynaya kadibna qaadigu xukumaya in raddigii ceebta qofkii qaa'ibkaa eh, uu ku sugnaaday lacagtiina dayn ay ku tahay markaas oo markuu soo noqdo lacagtaa laga magadhibi doona alaabtiina wuxuu u dhiibayaa qof sii haynayo oo cadli ah ayuu dhiibi doonaa wuxuu yidhi wاlaصaxu أnahu yalزamhu اlishaadu calى اlfask yani bimacnaa markhaati waa inuu yeelaa haddii qof maqan uu ku celinayo alaabti haddii ay u suurowdo markhaati inuu sameeyo ilaa uu baayici uu ka gaarsiiye shaygii mabiica ahaa ama garsoodii uu ka gaarsiiye waa inuu markhaati u sameeya oo u dhahaa qofkan anuu alaabta uun ku celinayaa markhaati ka aho alaabtan inay alaab maciiba tahay aanan ku celinaya waayahay haddaba haddii markhaatigii u suuroobi waayo waajib kumaaha inuu ku dhawaaqo fasakhi asagoo cidi maqlayni inuu dhaho fasaktu lmabiica fasaktu lbayc bayci waan fasakhay marka waajib kuma aha maxaa yeelay dee wax anfacayo faa'iido keenaya arrinkaasi ma aha mar haddii usan markhaati haynin markhaatigu laakiin wuxuu anfacayaa oo hadhow haddii la dhaho alaabtood sii haysatay oo ama ceebtan dibbay ka timid ama waxaa weeye markhaatiyaa kaaga ah hadhow markhaatigu anfacaya marka markhaati inuu u sameeyo si uu caddeeyo alaabtii inuusan raalli ka ahayn uu beecii ka jeedsaday markaasi waa muhiim wuxuu idhi wayushtaradu waxaa la shardiyaa tarku listicmaali adeegsigii inuu ka tago falow istakdama alcabda addoonkii hadduu adeegsado ow amase taraka cala daabati neefkii uu kaga tago oo dushiisa sarjaha kooraheedii ow ikaafaha ama heryadeedii baطala xaqu xaqiisii wuu burayaa wayucdaru waa lagu cudaaraya fii rukuubi jamuuxin daaba madax adag inuu fuulo daabadaasoo yacsur ay adag tahay sawquha in la kaxiyo wa qawduha in la hogaamiyo waayahay waidaa saqada haddii uu dhaco radduhu celintiisii bitaqsiirin gaabin uu gaabiyey falaa arsha markaas wax kama ah ma yeelanayo wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah markii shaygan aad ceeb ku celinayso inaadan isticmaalin haddaad ceeb ku ogaato shaygii aad soo iibsatay waa inaadan adeegsanin taasaa shardi ah haddaad mar adeegsato xaqii alradd bilcayb markaa uu kaa dhacayaa waayo adeegsiga aad adeegsanayso walow bishayin khafiif baa u isticmaashide waxa weyaan waxay tusinaysaa inaad shayga raalli ku tahay haddaba ma celin kartid shay intaad ceeb ka ogaatay dabeetana aad adeegsatay ma celin kartid gaari buu ahaa maalan gaari aad soo iibsatay isla maalinta aad soo iibsatayba ceeb baad ka ogaatay gaarigii ma dhihi kartid bal xoogaa maanta aan kusoo yar adeegano danahaygaan ku gaargaari oo meelahaasaan ugu soo socon kadibna balberri baan celin doonaa ma soconayso waa inaad markaa aad ceeb ka ogaatayba aad gaarigii kaxaysaa oo ninkii lahaa u geysa o dhahdaa niyow gaarigan ceebtan u qabaaye dee ii soo celi lacagtayda waaya haddii uu addoonka adeegsado kuuhi ama daabadii uu kaga taga xataa bal u fiirso kooraheeda ama heryadeedii xaqiisa uu buraya bal u fiirso heerka la gaadhsiiye daabaad iibsatay daabadii baad koorihii kaga tagtay ama heryadii baad kaga tagtay aad adu lahayd markaad ceebta ka ogaatay kadib waxa wey xaqaagii wuu buraya maxaa yeelay taasi waxay tusinaysaa inaad markaa raalli ku tahay shaygan waaya oo heryadan inaad ka qaadatay ahayd barkii baad ka dhigto koori aad ka dhigto xakamahoo kale waxay dhahan waa iska caadi maxaa yaele daabadii xakam al-aan dee lama hogaamin karo ama lama wadi karo laakiin waxaa lagu cudurdaari bay dhaheen inuu fuulo daabo madax adag ay adag tahay in eh, la kaxeeyo ama la hogaamiyo waxaa looga jeedaa taas daabo hadii aad ku ogaato maalan aras baad sooiibsatay faraskii baad ceeb ku aragtay faraska markaad celinayso waa inaad hanfuulin ood kaxaysaa ama aad hogaaminsaa laakiin haduu yahay faras madax adag uun kuu soconaynin ilaa inaad fuusho mooyaane de markaasi fuulitaanka waa lagu ordaaraya bal heerka la gaadsiin u fiirso wuxuu ku uhi waidaa saqada radduhu celintiisii hadday dhacdo bitaqsiirin gaabin asagoo gaabiyey falaasha markaa wax kamaa u sugnaan mahayo qofkani shaygii buu isticmaalay oo ku ogaaday markaa celintii baa markaa dhacday ceebtii ma loo kabayaa oo ceebtii ashunaqsi ma laga siinaya maya lama siinayo qaacido waxaa jirta dhahaysa alrida bishay ridan bihi wabima yatawalladu minhu ridan bihi wabimaa yatawalladu minhu yacni shay haddaad raalli ku noqoto waxay ka dhigan tahay shayga inaad raalli ku tahay iyo waxa ka dhalan doona marba haddii adugu aad ogaan u isticmaasho shaygii maciibka ahaa celintiina bay kaa dhacday arsho naqsina malihid wax lagu magdhabay ma jiro wuxuu yidhi wayushtardu waxaa la shardiyaa tarku listicmaali adeegsigii qofkii inuu iskaga tago wixii dee maciibka ahaa ee ceebta uu ka ogaaday falow istakdama alcabdi addoonkii hadduu adeegsado aw taraka cala daabati ama daabadii uu kaga tago sarjaha kooraheedii aw amase ikaafaha heryadeedii batala xaquu xaqiisuu buraya wayucdar waa lagu cudurdaaraya fii rukuubi jamuuxin daaba madax adag fulitaankeed daabadaasoo yacsuru sawquha kaxaynteedu ay adag tahay wa qawduha hogaaminteeduna ay adag tahay waidaa saqada radduhu celintiisa hadday dhacdo bitaksiirin gaabinuu gaabiye falaa arsha markaa kama uma sugnaanin walow xadaa hadday timaado cindahu ay cinda almushtari qofkii iibsaday agtiisa caybun cayb hadday timaado saqada waxaa dhacaya alraddu celintii qahran khasab uu ku celinaya uma dabeetana in radya haddii uu raalli ku noqdo bihi bilmabiici shaygii mabiicaha albaayicu baayic hadduu raalli ku noqdo raddahu lmushtari kii iibsaday wuu soo celin doonaa bihi asagaa sidaa kuu qanci doono sidaa ku qaadan doona wa ilaa haddii kale oo labadaa midna aysan dhicin falyaduma almushtari kii iibsaday ha ku biiriyo arsha alxaadidi ceebtii dib ka timid kamaheedii ila lmabiici shaygii laga iibiyey wayarudda markaa ha celiyo aw mase yaqrama albaa'icu baa'ic ayaa magdhabaya arsha alqadiimi ceebta qadiimka ahayd magdhaweedii walaa yaruddu markaa ma soo celinayo ninkan mushtariga ahana fain ittafaqa calaa axadihimaa labadaa mid ahaan hadday ku heshiiyaan fadaak arrinku wuu wa ilaa haddii ay mid ahaan ku heshiin waayaan falasaxu muctamad waxaa weeye ijaabatu man alaba alimsaak qofka dalbaday haysasho in shaygii mabiicaha la haysto oo qofkan mushtarigaas ka haysto in la ajiibaya markaa wuxuu ku yidhi haddii ceeb ay ku timaado qofkii mushtarigaha agtiisa ceebtii qadiimka ahaydna ay jirtay iyadoo ceeb qadiima uu ku arkay ayay ceeb kaloo xaadiana timid ceeb qadiim ah oo horey u jirtay baa jirtay asagoo la adcelisi ayuu ceeb xaadi ahaan ku timid gaarigiibuu shilgeliyey isagoo sii wada waayahay oo gaarigiibuu gaari kale ku duqeey saqada raddu qahran horta celintii qahriga ahayd meesha bay ka baxday khasab igu celi ma soconayso maxaa yeelay dee shaygan asagoo hal ceeb qabaa lagaa iibiyey ama asagoo laba ceeb leh ayaad soo celinaysaa isagoo laba ceeb leh ayaad soo celinaysaa qaacidadani waxay leedahay addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma suuliyo ninkan mushtariga ah dhib buu ka cararaya ninkan baayaca ahaana dee dhib hausoo jiidan asna intaad ceeb shayga u keentay waan kugu celin qasab iga celi dee ma soconayso haddaba xalku muxuu yahay wuxuu ku yihi xalku waxaa weeye ninkan baayaca haddii uu raalli ku yahay raalli ku noqdo dhaho adeer waan kaa celina iska keen gaarigi asagoo xataa duqadda aad soo gaadhsiisay lacagtaadana waan kuu celin anaa raalli ku noqonayo ilaahay ku hadhaya de waa okay waa hagaag ama ninkan mushtari hadduu sidaa ku qancayo gaariga sidaa ku haysanaya leeya mar haddaan ceeb anugu ku keenay ceebtii hore ku celin maayo waan iska haysanaya waa hagaag labadood mid ahaan hadduu tanaasulo waa hagaag haddii labadood midba mid kale u tanaasuli waayo ninka mushtariga ah arshigii kamihii ceebtii dib ka timid kamaheedii ku daro nabiica oo sidaa ku celiyo ceebtii dib ka timid intuu kamaheedii raaciyo sidaa ku celiyo ama ninkan baayaca ah arshigii ceebtii hore qadiimka ahayd kamaheedii ninkan ha oo markaa ninkaas sidaa ku hayso oo markaa yaan la hadday labadaa mid ku heshiiyaan fadaak arin uu cadli in ninkan mushtariga ah arshigii xaajidka ahaa uu mabiicii intuu soo raaciy uu celiyo amaba ninkii baayaca aha uu magdhabo arshigii qadiimka ahaa oo iska haysto ninka mushtariga labadaa mid hadday ku heshiiyaan arrinku iska cadli saasaa laga yeeli hadday laakiin labadaa mid ku heshiin waayaan oo nin walba uu leeyahay waxaa weeyaan aniga iga celi weye ninkan ninkanna wuxuu leeyahay kaa celin mahaye ee oon ku kamihii shayga qadiimka ayaan ku siinaya marka midkee hadalkiisa la qaadanaya wuxuu idhi labadooda kolba midka dalbanaya in shaygii mabiicaha laiska hayo ayaa markaa la ajiibaya dalabkiisa wuxuu noqon karaa baayaca wuxuu noqon karaa mushtariga mushtariga wuxuu dhihi karaa warniyow mabiica anaa iska haysanaya shayga qadiimka ahun isii ninka baayaca marka wuxuu leeyahay war kuu magdhabi maayo gaadhigu isoo celi oo ceebtan duqadan aad gaadhisana iisoo celi marka waxaa la qaadanaya qofka dalbaya in la hayo shaygii man dalaba alimsaak ayaa dalba markaa la qaadanaya hadalkiisa hadduu leeyahay ninkan mushtariga ah war adeer anuu gaariyada maba rababa aan kuu celiyo arshiga eh, jadiidka ahaana ee cusbaan aan soo raaciy eh, daayacan uu leeyahay nin iska hay gaariga arshigii qadiimkaha ah anaa ku siinaya magdhawii ceebta qadiimkaha ah haddana marka waxaa la ajiibaya qofka baayaca ah ee dalbanaya in mabiici la iska haysto maxaa yeelay taqriiru lcaqdi ayaa ku sugan arrinka caqdiga in la sugo marka qof walba caqdiga in la sugo dalbanaya ayaa hadalkiisa la qaadanaya wuxuu idhi wayajibu waxaa waajib an yuclima almushtari mushtariga inuu ogeysiiyo albaayaca kii iibiyey cala alfawri deg deg inuu ogeysiiyo bilxaajati ceebti jib ka timid liyakhtaara si u kala doorto fain akhara haddaba adigu dib u dhigay iclaama ogeysiintiisii bilaa cudurin cudurdaar la'aan falaa radda markaasi celil ma jirto walaa arsha kamana ma jiro wuxuu ku yidhi waxaa waajib ku ah qofka mushtariga ah ee yani ceeb qadiima isagoo ku arkay ceeb hore ku arkay mabiicii haddana ceeb kale ay ku timid agtiisa gacantiisa ay ku timid inuu ninkii baayaca u sheego dhoniyow gaarigii aan kaa iibsanin ceeb baa uu qabay ceeb kalena gacanteeda ku timid maalan gaari kalea ku duqeeyey inuu ogeysiiye ayaa waajib ah siuu markaa liyakhtaarasi u kala doorto ninkan baayaca ah wuxuu samayn doona inuu mabiicii uu qaadan doono iyo inuu ka tegi doono oo markaa abshu naqsi uu bixin doono haddii haddaba ogeysiintiisa uu dib u dhigu kuuli bilaa cudrin iyadoo wax durdaara uusan jirin markaa wax celin ah oo ma sugnaanin kamana ma leh qofkii mushtariga ah kamana ma leh celinna ma leh maxaa lagu gaabiyo muqasir wey walow xadaa hadday timaaduu ku yidhi caybun cayb ceebtaasoo laa yucrafu qadiimu ceebtii hore aan la garanayn ilaa bihi asaga mooyaane wax kale aan lagu ogaan karin ceebtii ka kasri baydin sida ukun ama bayd in la jabiyo waraanijin jawsulhindi in la jabiyo wa taqwiiri biiikin xabxab in la qooqaaro oo la duleeliyo xabxabkaasoo mudawidin tixri leh rudda waa la celinayaa shaygii walaa arshaka kuma waajibin calayhi mushtariga qofkii iibsaday fi abhri muctamad haddaan qabano fain amkana haddaba hadday suurowdo macrifatu اlqadiimi ceebkii qadiimka ahaa garashadiisii in lagu garto biaqala mima axdaahu waxaanuu ninkan mushtarigaha ku keenay wax ka yar in lagu ogaado fakasaa'ir اlcuyuubi fadalika arrinkaasi kasaa'ir اlcuyuubi اlxaadiثati ceebaha kale ee dib ka yimid inuu la mid yahay arrinkaas wuxuu ku yidhi haddii mabiicii ceeb ay ku timaado ceebtaasoo yani ceeb xaadita weeyaan ceebtaasoo ceebtii hore ee qadiimka ahayd ee ka horraysay intaan shaygan la milkininba aan lagu ogaan karin la-aanteeda sida maalan oo kale bayd buu qofkan soo iibsaday baydkani waa bayd qurun ah kadib markii uu jabiyey baydkii ayuunbuu arkay bayd qurun ah oo dee hayra saalix lilakl yani aan la karin inuu yahay markaas qofkan waxa weeyaan wax arshi ah laguma leh lacagtina waa loo celinaya sidoo kale jawsulhindiga ranij waa loga jeeda jawsulhindiga jawsulhindigu isna waa sida baydku kale in la jabiye mooyaane waxa weyaan waxa gudihiisa ku jira inuu hagaagsan yahay inuu xun yahay lama ogaan karo marka hadduu jabiyo arko inuu qurun yahay de markaasi eh, lacagtiisi baa loo soo celinaya bidiikhi saasoo kale xabxabkii lama ogaan karo inuu yani yahay bidiikh fiican xabxab fiican ama xabxab xun ilaa in la duleeliyo oo la arko waxa gudihiisa ku jira marka xababki hadduu dureeliyo dabeetana waa ka xabxab qurna inuu yahay de markaa wuu iska celinayaa lacagtiisina waa loo soo celinayaa wax arshi oo lagu yeeranayo ladhahayo waa duleelisay arshigii keen duleelintan dee ma jiro hore laguma ogaan karo ilaa ceebtan uu ninkani ku soo darriyey ee uu ku keenay laakiin wuxuu ku yidhi haddii ceebta qadiimka ahayd ee suurto in lagu ogaado wax ka yar waxaanuu ku keenay ninkan mushtariga ah marka waxay la mid tahay ceebaha kale sida maalan oo kale xaqab buu ninkan soo iibsaday xabxabkii meeshii uu wax yar ka duleelin laha ka eegilaha inuu hagaagsaye in kale ayuu xabxabkii jeexay wuuba kala gooyeyba ama duleel weeye inuu ka sameeyey dabeetana waxaa soo caddaatay inuu he inuu quraya ama qayb ka mid u quraya marka arrintaasi waa ceeb dib ka timid oo sida ceebaha kale ee xaadidkaa loola tacaamulaya sidaan soo tilmaanay ayuunbaa loola tacaamuli doonaa la dhihi maayo laa arsh carshiguu imanayaa meesha maxaa yeelay waxaad heli karta inaad in yar ka duleeliso od ogaato marba haddaad jeexday amaad qayb weyn ka duleelisay dee waxa wey khalad aad samaysay walidalik waxay la mid tahay sida cuyuubta kale un bay la mid tahay wuxuu i walow xadata caybun cayb hadday timaado ceybtaasoo laa yucrafu alqadiimi ceybtii hore aan lagu owaan kara ila bihi ceybtaas mooyaane ka kasri baydin wadalika miaal ka kasri baydin sida ukun jabinteed waraani jin iyo jawsulhindi in la jabiyo wa taqwiiri biiikin iyo xabaxaba in la qooqaaro manaa la duleeliyey oo mudawidin biiaasoo mudawidin dixrile rudda waa la celinaya walaa arsha wax kamaaha calayhi qofkii kuma waajibin mushtariga ahaa ceebtaa uu soo dariyey wax kama aho laga rabo ma jiro oo magdhow bixinayo fi adhar muctamid haddaan qaba fain amkana haddaba hadday suurto gasho macrifatu lqadiimi ceebtii qadiimkeed in lagu garto biaqala mima axdatahu wax uu ku keenay ninkan mushtariga ahaa uu ku sameeyey wax ka yar fadalika arrinkaasi ka saa'ir lcuyuub alxaadiati cuyuubtii dib ka timid ee kale ayuunbuu arrinkaasi la mid yahay wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed